alxamdu لlh rb العaalamiin wاlcaaqibaة lilmتaqin wla cudwana ila عlى الظالمين slى اllah عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وأصxaabih أجmaعin qala الmuصنif raximh اllah taعalى baabu tafsir التwxiid وشhahaadaة an laa ilaha ilا اllah hada kani <clears throat> baabu tafsir التwxiidi towxiidka fasiridiisa baabkii ka hadlayay weeye iyo wa shahaadati an laa ilaaha ila allah fasirideeda baabkan munaasabada uu la leeyahay kitaabu tawxiid waxa weeye musanifku raxima llahu tacaala abwaabtii hore markuu ku sheegay towxiidka ahamiyadiisa iyo waajibnimadiisa fadligiisa guud iyo ka gaarkaa adacwatu ah, ila tawxiid iyo waajibnimadeeda dadka in tawxiidka loogu yeedhay waajibnimadeeda alkhawfu min didihi aladi huwa shirk in laga baqo waxaa tawxiidka soo horjeeda oo shirkiga ah bayana fi hada albaab xaqiiqat atawxiid alsharciya wuxuu baabkan ku caddeeyey waxa shareecadu ay towxiid u taqaano xaqiiqada tawxiidku uu shareecada dhexdeeda ku leeyahy wanabaha calى jumlati min alaqlaaq alati waqaca fiiha man inxarafa fi baabi towxiid aluluhiya waxaana baabkan dhexdiisa uu ku baraarujiyey gaar ahaan masaa'ilka dhexdooda khalado ay ku dhaceen dad baabkan ku lumay oo tawxiid aluluhiya si khaldan u fahmay amaba se u fasiray macnaha waxaa sheegay asheekh sulaymaan ibn cabdillaahi raximah llahu tacaala iyo culimo kale oo shuraaxda kitaabka ka midaba maqsuudka musanifku raximah llahu tacaala baabkan uu ka leeyay waxa weeye maqsuudu hada albaab bayaanu xaqiiqati الtawxiid الsharciya in la caddeeyo shareecadu waxay tawxiid u taqaan iyo macnaha dhabta ah ee tawxiid اluluhiya uu ku leeyahay fi اlkitaabi waالsuna wa fi kalaami الslf wabayaanu galati man galita fii mafhuumihi isla markaana taa la raaciyo in la caddeeyo dadka ku khaldamay fasiridda tawxiidka iyo fahamkiisa khaladkooda in la caddeeyo musanifku raxima llahu tacaala baabka wuxuu isku cadfay laba arrimood sa ad arkeyso tafsiru الtawxiid wa shahaadati an laa ilaha ila اllah shuraaxda kitaabku nooca cadafkan waxay ku leeyihiin laba qowl cadfu shahaada cala tawxiid laba qowl bay ku leeyihiin qowlka koowaad wuxuu leeyahay waa min baabi cadfi daali cala almadluul waa baa kii uu tusinayay lagu cadfay oo addaal waa shahaadatu an laa ilaha ila allah de waa wixii tawxiidka tusinayay atawxiidna waa madluulkii marka cuif cuطifa addaal huwa shahadatu an laa ilaha ilا اllah calى اlmadluul wa huwa الtawxiid wa shahadatu tadulu calى الtawxiid wa huwa madluuluha wa macnaha shahadadu tawxiidkay tusinaysaa tawxiidkuna waa madluulkeeda waa kii ay tusinaysay waana macnaheedi culimada markaa cadafku inuu noocaa yahay sheegtay waxaa ka mid a sheekh cabdiraxmaan ibn xasan kitaabkiisa quratu cuyuuni lmuwaxidiin wuxu uhi waa min caطfi اdaali calى اlmadluul lianna الtawxiida huwa macna hadihi اlkalima alcadiima tawxiidku waa macnaha kelimatu laa ilaha ila اllah ayna tusisay qowlka kale wuxuu odhanayaa waa min baabi caطfi taraaduf min baabi caطfi taraaduf laba eray oo lafdi ahaan u kala duwan laakiin macan ahaan isku mid ah cadaf la ysku cadfe wey macnaa min min baabi cadfi shay calaa nafsi shaygu un baa shayga laftiisii lagu cadfaya waa litagaayuri lafd oo kala duwanaanshuhu xagga macnaha maaha waa xagga lafdiga weeye culimada markaasaa ku tagtay waxaa ka mid a sheekh sulayman ibn cabd illahi fi taysiir caiz alxamiid walcatfu litagaayuri lafdayn buu leeyahy wailaa falmacnaa waxid waa tawxiid oo tawxiid uluhiya looga jeedo iyo shahaadatu an laa ilaha ila allah macan ahaan waa isku mid laakiin lafdi ahaan bay u kala duwan yihin marka waa shay qura baa la isku oo shay qura see la isugu cadfi karaa macuufka iyo macuuf caley inay kala duwanaadaan miyaan ahayn nacam way tahay lakin kala duwanaanshuhu maaha inay mar walba macna ku kala duwan yihin atagaayiru bayn almacuufi almacuufi calayhi qad yakunu fi lafdi faqat maca ishtiraakihimaa fi lmacna way dhacdaa taas in la isku cadfo laba erey ama laba jumlo oo macanahaan isku mida laakiin alfaadda la isticmaalay un ay kala duwanta wax mushkiladana male labada tii la idhaahba waa isla halki waayo tafsiru tawxiid tafsiru shay huwa idaaxu walkashfu can macnaah dad maqasho shaygaasaa la fasiray waa la caddeeyey wey waa idaaxuhu walkashfu can macnaah waa in la caddeeyo oo macnihiisana daaha laga rogo wa alfi tawxiidi cahdiya ashana ku jir ku jirta atawxiid waa al alcahdiya waa cahdi markaa madkuura dikri ah oo dee abwaabta o dhan waa kii lagu soo sheegayey marka tawxiid اlcibaada ayaa looga jeeda walmuraadu bihi tawxiid اlcibaada markuu musanifku le tafsir الtawxiid atawxiid aladi yufasiruhu huna huwa tawxiid اlcibaada ama tawxiid اluluhiya musanifku raximah llahu tacaala baabkan ihtama bihi ihtimaama baaliga واctanىa bih اعtinaaءa kabiirا وasharaxahu bالtafصiil watawalى sharxahu binafsi baabkana tafsir الtawxiid washahaadati an laa ilaha ilا اllah aada buu musanifku raximah اllahu tacaala tixgelin u siiyey isaga laftiisa ayaana sharaxay abwaabta hore musanifku raxima llahu tacaala baabka markuu sheego adilada baabkana uu sheego wuxuu raacin jiru in masaa-isha laga faa'idaysanayo laakiin wajhu dilaalati daliil calaa maqsuudi ilbaab inta badan ma sheegi jirin daliilku siduu u tusinayo maqsuudka baabka baabkan musanifku raxima allahu tacaala masaa'ilkiisa wuxuu ku sharaxay adilada baabka oo sida maqsuudka baabka ay utusinaysana wuu sheegay wa hadihi min annawaadir fi ariiqati lmusanif in musanifku raxima llahu tacaala sharaxa noocaasi uu galaa naadir bay ku tahay hadalkiisa iyo kutubtiisa wama daka ila liahamiyati hada اlbaab wuxuu sidaa u yeelayna waa ahamiyada uu baabkani leeyahay abwaabta kale oo dhan isaga waa asla faida lam yufham macna الtawxiid wa macna laa ilaha ilا اllah falaa faa'idaةa fima cada dalika min abwaabi wa masaa'il alkitaab haddaan la fahmin macnaha tawxiidka iyo macna laa ilaha ilا اllah oo asalkii baabka ah wax faa'iida ma lahaa masaa-isha kale oo qofku idaa galita fi macna laa ilaha ilا اllah fi macna tawxiid اlcibaada galita fi اlasl oo qof asalkii ku khaldamay buu noqonaya waman galita fi اlasli galita fi اlfarc hadduu asla ku khaldamana farcana uu ku khaldamayaa ataabicu taabicu ولهذا wuxu uhi iبن الqاsim raximah الlahu taعaalى fي xashiyatihi calى kitaab التwxiid baabka isagoo fasiraya yacni baaba bayaani iidaaxi الtawxiid musanifku markuu leeyahay baabu tafsiir الtawxiidi wa shahaadati an laa ilaha ila اllah wuxuu ujeedaa waa baabkii tawxiidka lagu caddeynayay tawxiid اlilaahiyati wاlcibaada tawxiidka la fasiranaya fasirayaana waa tawxiidka ah in ilaahay cibaadada lagu gaar yeelo لأnه huwa الmaqsuud bالdati min taصniif الkitaab tawxiid الcibaada waa maqsuudka asliga ah ee kitaabkan qoristiisa laga leeyahay kelimaة الtawxiid oo an laa ilaha ilا الlah tafsiirkeeda waa la isku khilaafay iyo taxdiidka macnaheeda وyktalif bxasb اusul الcaqadiya alati ynطaliq minha almufasir laha almubayin limacnaha aqwaasha lagu leeyahay tafsiirka laa ilaha ila اllah waa aqwaal iskhilaafsan khilaafkaasina wuxa uu ka dhashay usuusha caqiidada ah ee qofka kelmaddan fasiraya uu ka duulayo usuusha ictiqaadiga ah aharka ku yeelatay fi tafsiri laa ilaha ila allah waxaa ka mida almowqif min alimaan min xaqiiqati اliman waa maxay iimaanku markaa qof waliba siduu ufasiray iimaanka raad bay ku yeelatay siduu ufasirayo laa ilaha ila اllah wa kadalika usuul kale oo caqadi ah oo ahar iyo raad kule ayaa jirta saynu arki doono wa kadalika hada alkhilaafu bixasabi الtaqdiiraat الnaxwiya alati yuraaciha almufasir likalimati الtawxiid kalimat tawxiid marka la fasirayo laa budda min taqdiir waxbaa la qadarayaa meesha aan ka muuqan marka qofku wuxuu qadarayaana raad buu ku yeelanayaa tafsiirka uu siinayo laa ilaha ila اllah wa min ashaddi ma yuؤhiru fi tafsiri wataxdiidi macna laa ilaha ila اllah almowqifu min taxdiidi macna اlilah fi lugati اlcarab wa fi nusuusi الsharc waxyaabaha raadka u badan ee u adag ku leh tafsiirka laa ilaha ila اllah waxaa ka mida mowqifka uu qofku ka taagan yahay macnaha alilah alilah macnihiisu waa maxay maxay carabi ilah u taqaanay fi lugatiha alilah muxuu ugu macnaha ugu soo arooro fi nusuus fi lkitaab waالsuna iyo fi kalaami الsalaf waa maxay aqwaasha markaa culimadu ay baabka ku leeyihiin laba qowl baa ugu caansan qowlka koobaad waana qowlu jamaahiir اlculamaa min ahli اlugati wالtafsiri wاlxadiiثi wagayri hadihi اlculum waana qowlka culimadu ay u badan yihiin hadday culimada luqada noqoto iyo culimada tafsiirka iyo culimada xadiidka sharaxda iyo culimada kaleba wuxuu odhanayaa qowlka koobaad alilaah ma macnihiis waxay ilaa marka aynu ilaah macnihiisa meel dhigno laa ilaaha illaa tafsiirkeeda uma tegi karno waayo dee ilaah baa ku jira laa ilaah ilaahiyadan ilaahay loo sugayo cidda aan ilaahay ahayna laga anfinayaa waa tee in la gartaa waxay ku xidhantay macna lilah in la garto iyo macna lilaahiya marka qowlka kowaad wuxuu leeyahay alilah macnaahu wa almacbuud wa min huma marka la odha laa ilaha ila اllah macnahedu wuxuu noqonayaa laa macbuuda marka maxaa la qadarayaa fi dalika khilaaf saynoo arki doono ma mawjuud baa la qadarayaa ma macbuudun baa la qadarayaa ma bixaqin ama mustaxiqin lilcibaadati baa la qadaraya khilaafka markaa taqdiira ku sugan ee naxwiga isaga waynu iman doonaa laakiin maa macna alilaah fi asli luga macnaha asal ahaan ilaah uu luqada ku leeyahay waa maxay waa almacbuud bay dhahan jamaahiir alculamaa qowlka kale oo bacdu lmutakalimiin ay ku tageen min alashcariyati walmaturidiyati wa gayrihim wuxuu leeyahay alilaahu bimacnaa alkhaaliq ama alqaadir marka laa ilaha ila اllah markay fasirayaan maxay odhanayaan laa khaaliqa ila اllah ama laa qaadira ila اllah waay <clears throat> tusaalayaal baan jecela inan ka soo qaado aqwaasha culimada ilaah fasirtay haddaan ku bilaabo dhowr tusaale o aan ka soo qaaday a'imat luga ibnu mandur alifriqi saaxibu lisaan اlcarab wuxuu yihi alilaahu allahu caza wajal marka ilaha xaqa unbuu isagu fasiray marka koobaad wa kulu ma اtukida min dunihi macbuuda waxaa kaloo ilaah la idhaahdaa wax kasta oo macbuud laga dhigtay oon ilaahay ahayn wakulu ma اtukida min duni macbuda ilaahu cinda mutakidihi xaqiiqatan ilaah maaha laakiin cidda ilaaha ka dhigatay ayuu ilaahu yahay marka muxuu ku fasiray ibnu manduur ilifriqi ilaah wuxuu ku fasiray almacbuud ibnu faris fii mujmal luga wuxuu ku yihi alaha fatxi laab waa calaa wasni ah, cabada lafdan wa macnan ilaahatan kacabada cibaadatan way caabudeen weyaan macnuhu wlmutaalihu almutacabid wey ka cibaadeysanaya mutaalih baa la dhahdaa bidalika sumya alilah oo sababta markaa ilaah ilaah loo yihi waa inuu yahay macbuud mid la caabudo waa inuu yahay وkاna بن عabاs yqrأ وydrka وآlihataka ay عibaadataka saasuu ufasiri jiray وkana yquل إna فircوna kana يuعbad walaa yعbud fircoon waa la caabudi jiray marka ilaahnimadaada ka tegayaan weeyaan macno ee ilaahyo fircoon oo aada leedahay bay ka tegayaan maaha oo isagu ilaahyaba ma lahayn oo isaga waa la caabudi jiray un ee waxba muu caabudi jiray walilaahatu ashamsu carabi waxay tidhaha alilaaha waa magacay qoraxda ugu yeedhaan sida aimada luqada qaarkood ay sheegeen sida waxa weeyaan ibnu faris laftiisa kitaabkiisa mucjamu almaqayis lugawiya qoraxda waxaa ilaaha loo yidhi lanna kanat tucbad oo la caabudi jiray الزجاج في تفsير أسmاء الlahi الحسنى isna wuxuu ku yihi ومعنى qwlina إله إنma huwa اladي يستحق العباadة وهو الlahu taعالى المستحق لha duna man siwاه marka ilah بمعنى المعbud inu yahay bu isaguna sheegay الزجاجي waa laba sheekoo kala duwan kitaabkiisa اشhtiقاq أسmاء الlahi الحسنى isna wuxuu yihi faإlah فiعاal bmacnaa mafcuul wey kaanahu ma'luuhun ay macbudu mustaxiqu lilcibaadati yacbudhu اlkhalqu wa yualihuunahu idan isna muxuu ku fasiray ilah almacbuud wuxuu yihi wydul calى hada اlmacnى qowl ru'ya ibn اlcajaaj lilahi daru اlghaniyaati اlmadda sabaxna wastarjacna min ta'aluhi ninkaa markaa carabka ee jaahiliga wuxuu sheegay markaa e, ilaah inuu yahay bimacnaa almacbuud oo cibaadadii taaluhi ayuu tacabud ku macneeyey min taaluhi ay min tacabudi waxaa kaloo ibnu faris fii mucjami maqaayiis luga uu ku sheegay aslu hadihi اlkelima macnaha asliga ah ee kelmadda alaha ay ku leedahay fii lugati اlcarab inuu yahay bimacnaa cabada wuxuu hi alha alhamzatu wallaamu walhaw aslu waaxidu wa huwa tacabudu falilaahu allahu tacaala ilaaha xaqa ahi kelidii ilaahnimada xaq uli waa ilaah wa sumiya bidalika liannahu macbuud waxaa ilaah loo yihi waa macbuud marka ilaah macnihiis waa macbuud wayuqaalu taalaha arajulu idaa tacabud kadibna gabaygiibuu keenay kadibna wuxu uhi walilaahatu ashamsu carabi alilaaha waxay idhahdaan qoraxda sumiyat bidalika liana qowma kanuu yacbuduuna waxaana ilaaha loo yihi qoraxda laanno dad ayaa caabudi jiray culimada qaarkood alilah waxay ku macneeyaan almutaxayaru fiih ka ay cuquushu ku wareerto marka fi asli alluga miyuu ilaah macnaha ku leeya macnihiisa xaqiiqiga luqada ku lahaa miyuu yahay ibnu faris ayaa ka jawaabo wuxuu yihi faama qowluhum fi taxayuri alaha yalahu falaysa min albaab liana alhamzata waawun waqad dukira fii baabihi waxaana ay ka mid tahay shubahaadka ay daliishadeen qolooyinka ilaah macno kale ku fasiray in aimatu qaarkood ay yidhaahdeen alilahu almutaxayiru fiih shubahadana insha allahu tacala jawaabteeda sheegi doono kuwan waa tusaalayaal aynu ka soo qaadanay aimatu luga fi macna lilah fi asli lugati اlcarab xaasilkuna waxa weeye ana madaara macna lilah fi lugati munsarifu ila lcubudiyati macnahaas markaa aimatu luga ay sheegeen ayaa mutaabiq lidalaalaati nusuus الsharciya sidaynu sheegi doono nusuusta shareecada min kitaabin aw sunati macnaha ay tusisay mid waafaqsan weeye waxaynu dhowr tusaale haddana ka soo qaadanaynaa culimada tafsiirka iyo culumta kale waxa ay ka yidhaahdeen fi macna alilah walilaahiya ibnu jariir aلطabri imaam almufasiriin aada buu tafsiirkiisa ugu soo celceliyey fi mawaadica kahiira jidda tafsiirka alilah iyo tafsiirka laa ilaha ila اllah meel kastoo uu ku fasirayana wuxuu sheegayaa laa ilaha illa macnaheed inu yahay laa macbuuda ila اllah alilahna macnihiisu inuu yahay almacbuud waliba ziyaadata calى dalika yanqulu hada اlmacna can الsalaf macnaha wuxuu ka soo naqilayaa uu ka soo rarayaa salafka bada bibni cabaas uma muruura calى man jaءa bacdah cabdillahi bn cabaas uu ku bilaabayaa kadibna aimadii ka dambeysay waxaa ka mid ah hadaladiisa wuxuu yihi wama taawiilu qowli اllahi tacaalى dikruhu allah allah buu fasiraya fainahu calى macna ma ruwiya lana can cabd llahi bni cabaas huwa aladi ya'lahuhu kulu shay wayacbuduhu kulu khalqin waa ka uu ilaah ka dhigto shay waliba khalqigoo dham ilahay caabudaan uma dakara bisanadihi can الضaxaak can cabd llahi bni cabaas qaala allahu du luluhiyati wاlmacbudiyati allah waa ka macbuudnimada u saaxiibka calىa khalqihi ajmaciin taasoo khalqigiisa oo dhan uu xaq ugu leeyahy wa bisanadihi can qataada fi qowlihi wahuwa llahu fi wahuwa aladi fi الsamaai ilah wa fi lardi ilah qaala yucbadu fi الsama wa yucbadu fi lard ilah macnaheed waa maxay aladi yucbad waa kala caabudo samadana waa lagu caabudo dhulkana waa lagu caabudo bilmunaasaba dadka qaarkood baa aayaddan u daliishada in ilaahay samadana uu joogo dhulkana uu joogo bidaatihi wahuwa aladi fi الsamaai ilah wa fi lardi ilah wa hada tafsir mukhalif tafsir الslf bal mukhalif linusuus tafsir nusuustii adiladu siday tusisay khilaafsan iyo tafsiirkii selafka oo wahuwa aladi fi الsamaai ilaah ay macbuud waa ka samada lagu caabudo wayaan macnaheedu oo jaari majruurka fi الsamaa wuxuu ku tacaluqayaa ilaah waa ism mushtaqa wey wa fi lardina saas oo kale wa wa huwa aladi macbuud fi الsamaa wa macbuud fi اlardi wey waa ka ahlu الsamaana ay caabudaan ahlu lardina ay caabudaan qaala yucbadu fi الsamaa wa yucbadu fi اlard qataadaasaa yidhi waay waxaa kaloo uu yihi ibnu jariir raximah llahu tacaala fi macna lilah markuu fasirayay inanii ana allahu yaqulu tacaala dikruhu inanii ana almacbuud inanii ana almacbuud inanii ana allahu allahu tafsiirkeeda muxuu ka dhigay almacbuud aladi laa tasluxu alcibaadaةu ila lahu cid kale aanay cibaada ku habboonayn isaga mooyaane laa ilaha ilaa ana falaa tacbud gayri fainahu laa macbuuda tajuuzu aw tasluxu lahu lcibaadatu siwaaya facbudnii yaqulu faaklis alcibaadata lii cibaadada aniga ii badhaxtay duuna kuli maa cubida min duuni waayahay zamakshari fi lkashaaf wuxuu yihi alilaahu mushtaqu min alaha bilfatxi ilahatan ay cabada cibaadata wa anahu ismu jinsin karajuli wlfarasi yaqac calى kuli macbudi bxaqin aw bail masladaas waa masle khilaafiya waynu iman doonaa lafd اlilah hal yuطlaqu calى ilahi اlxaqi faqط am yuطlaqu calى ilahi اlxaq wa calى ilahi اlbaطil marka isaga zamakhsher wuxuu rajaxayaa inuu ismu jinsi yahay oo ilaaha xaqa iyo ilaaha baailkaaba magaca ilaah loogu yeedho sideedan maslada uga hadli doona uma galaba calى lmacbuudi bxaqi dee nusuusta dee la ilaaqo wuxuu u qaalib noqday buu leeyahay macbuudka xaqa lagu caabudo oo haddii nusuusta dhexeeda la ilaaqo kaasaa lagu xambaaraya ilaa la heliya daliil kaloo tusinaya ilahay baailka in loo jeedo tusaalayaal buu keenay min alua wuxu uhi kama ana najma ismun likuli kowkabin ereyga annajm waa ismu jinsin xidigo xidigii la la arkaba hada najmun waa la odhan karaa uma galaba cala thuraya lakin haddii annajmu la idhaahdo waxa weeyaan ashan ku jirtaa waa cahdiya waa can cahdi dihni o athuraya xidiga la idhahdo magaca gooni loogu ilaaqay wakadalika asanatu cala alcaami alqaxd ereyga asana waa sanadka o dhan soo ma lakiin sanad abaareedka ayuu magacaasi u gaalib noqday wاlbeytu calى اlkacba albeyt waa guriga oo dhan soo ma lakin alkacba ayaa waxa weeyaan u gaalib noqday fi الnusuus wاlkitaabu calى kitaabi sibawey ishtaraytu اkitaaba qara'tu اlkitaaba waay aimada tafsiirka waxaa kamida alilah bimacna macbud in yahay sheegay laa ilaha illa saa u fasiray alqurطbi fi tafsiri laa ilaha ila اllahu macnaha laa macbuda ila اllahu bui marka ilah bimacna macbud ibn اljini aimat luga ayuu kamid yahay lakiin hadalkiisa waxaan udhexgeliyey hadalka aimada tafsiirka lanno hadalkaasi aan ka soo naqilay wuxuu ku qoran yahay kitaab culumta tafsiirka markaa xidhiidh la leh kitaabka almuxtasib fi tabyiini wujuhi اlqira'aat fi fi tabyiini wujuhi shuwaadi اlqira'aati waliidaaxi canha wuxuu uhi ama ilaahataka fainahu cibaadatuka weeyaan macnihiisu marka wayadaraka wa ilaahataka adiga iyo ilaahnimadaada macnuhaas waana sida ibnu cabaas uu ufasiray wa minhu lilaah ay mustaxiqu lcibaada ayaa ilaahna la dhaha waqad sumiyat ishamsu ilaahata wa alaahatan liannahum kanuu yacbuduunaha na way caabudi jireen sababtaasa magacaa loogu bixiyey albaydaawi tafsiirkiisa anwaaru tanziil wa asraaru tawiil tafsiir albaydaawina waa la dhahdaa wlilahu fi اlali ay fi asli alluga likuli macbuudi uma galaba ala almacbuudi biاlxaq mid kastoo la caabuda ilah la dhahda bxaqin aw bibail lakin wuxuu ugaalib noqday laa sima fi nusuus allah xaqa lagu caabudo ayuu ugaalib noqday aibi kitaabkiisa sharxu mishkaat masaabiix isagana wuxu uhi alilaahu فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى مكتوب من أله يأله عبد عبادة أو أله ألhا إذا تحير لأن الفطن يدهش في معرفة المعبود oo in المتحyر فيه lagu fasiro iyo in معbوd lagu fasira synu sheegi doono laba مaعنo تacaarudayo iska hor imanaya البقاaعي oo shaafici ah markuu laa ilaha ilaa fasirayay isna wuxuu yihi laa ilaha ilaa ay intafaa intifaan cadiima an yakuna macbuudu bxaqi gayra almaliki اlacdam sheikh islam ibnu taymiya raximah llahu tacaala isaga aqwaashiisa lama koobi karo almiqrizi kitaabkiisa tajriid tawxiid isna saas ayuu ku fasiray waa isaga laftiisuna waa min aimati waxa weeyaan ashaaficiy hadallada aimadu ay masaladan ku leeyihiin wax lasoo koobi karama aqwaashooda badnaantoodu badnaanteedu waa culimada qaarkood ku qaado ay ku kaliftay inay mas'alada ijmaac kusoo naqilaan oo abaabutiin ama abaabutayn sheekha la hahdo min aimati dacwa kamid aha wuxuu yihi jamiic اlculamaa min almufasiriin wa shuraaxi اlxadiidi wاlfiqh wagayrihim yufasiruuna alilaha bianahu lmacbuud alilah waxay ku fasiraan inuu yahay almacbuud ihahdo laa ilaha illa markay marayan maxu laa ilaha ay laa macbuuda waxay qadaraanba ama mawjuud ha qadaraan ama ha qadaraan waxa weeyaan macbuud ama xaq ha qadaraan wainama galita fi dalika bacdu aimati اlmutakalimiin hada kalaam muhim yaa ilaah ku fasiray macna alkhaaliq oo aslu macnaahu sidaa ka dhigay ujeeddaanan kale marka le aslu macnaahu yaa ilaah ku fasiray bimacna alqaadir ama alqaadir calى اlاkhtiraac waa bacdu aimati lmutakalimiin xataa kulluhu maaha oo aimada mutakalimiinta qaarkood waxay ku fasireen ilaah bimacna almacbuud laa ilaha illa waxay hahdeen laa macbuuda ila allah waxaa kamida ah cabduljabaar almuctazili waxaa kaloo kamida ah abu mansuur almaturidi laftiisa marka waa bacdu aimati lmutakalimiin aimat lugana maaha aimat tafsiirna maaha aimatu lxadiidna maaha fadana ana alilaha huwa alqaadiru cala اlاkhtiraac wa hadihi zallat cadiima waa simbiraxasho weyn waayo waa wax luqadii khilaafsan in macna ilah lagu xasriyo alkhaaliq a ilaah macnaha luqada uu ku leeyay waa alkhaaliq oo qura marka laa ilah illa waxay noqonaysaa laa khaaliqa ila اllah ama alqaadir wazalla cadiima mukhaalifa lilugati اlcarab wa linusuus الsharciya wagalaط faaxishu ida tasawarahu alcaamiyu alcaaqil tabayana lahu buطlaanu qofka caamigee markaa caqliga le xataa hadduu fiirsado culimo iska daaya baadilnimadiisa ayaa u muuqanaysa oo inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilaahnimada la gaar yahay yanaa macbuudnimadii in la caabudo mushrikiintu miyay ogolaayeen mise way diidanaayen mushriki alcarab way diidanaayen bidaliili qowli lahi tacala ajacala alaalihata ilahan waaxida laakiin ilaahay inuu khaaliqnimada la gaar yahay iyo alqudratu almulaqa almustaqila miyay diidanaayen may diidanayn bidaliil casharaat alaayaat fi lqur'aan alkarim walain sa'altm man khalaqa الsamaawaati wاlard layaquluna allah marka haddii la idhaahdo ilah waa bimacna alkhaaliq labadaas see laysu waafajinaya ilaahay khaaliqnimadiisa way ogolaayeen ilaahnimo inuu la gaar yahayna way diidanaayeen haddaad tiraa ilaahina waa bimacna khaaliqun ilaahay khaaliqnimadiisa way ogolaayeen inuu khalqiga la gaar yahay haddana way diidanaayeen bay dee noqonaysa waata waa sababta uu leeyahay sheekhu ida tasawarahu alcaamiyu alcaaqilu tabayana lahu buطlaan qofka caamiga caqliga le markuu ufiirsado baadilnimadiisa wakaana hada alqaa'il lam yastaxdir ma xakaahu llahu can mushrikiina fi mawaadica min kitaabi walam yaclam ana mushriki اlcarab waغayrihim wagayrahum yuqiruuna bana اlilaha huwa alqadiru cala اlاkhtiraac wahum maca dalika mushrikuun yaana waxaad moodaa qofkan inaan qalbigiisa kusoo xaadirin wuxuu ilaahay ka sheegay mushrikiinta carabta iyo kuwo kaleba oo ayna qirsanaayeen ilaahay subxaana watacaala inuu yahay kala gaara sifada ah wa hada haddana mushrikiin bay ahayd min abcad waayo haddii ay ilaah macnihiisu yahay alkhaaliq mushrikiintuna taa ilaahay u qirsanaayeen ma lafdigay diidayn ilmacni waa kuwan qirsanay min abcd ashya ana caaqila ymtanicu min atalafud bikalimati yuqiru bimacnaha haddii laa ilaha illa macnaheed ya laa khaaliqa ila اllah way qirsaraayeene inay ku dhawaaqaan maxay ku diidanayeen taasi maxay tusinaysaa laa ilaha ila اllah macnaheedu inuu ka xeel dheer yahay laa khaaliqa ila اllah oo macno intaa dheeraadkaa ah inay kelmadani tusinayso ana caaqila ymtanicu min atalafudi bikalimati yuqiru bimacnaha wayactarifu bihi leyla wanahaara sira wajihaara hada ma laa yafcalhu man lahu adnaa muskat min caqli whakada sheekh cabdلaطif ibn cabdiraحman ibn xasan raximah اllahu taعala isaguna wuxuu yihi kama fi durar الsaniya waqad dala kaثiiru min ahli اlbidaci min alأshcariyaةi wagayrihim fi macna اlilah wاlilaahiya in badan oo ahlulbidaca kamida oo ashcariya ay ka mid yihiin ayaa ku lumay macnaha taxdiidka macnaha ilah iyo ilaahiya wاlcibaada kaana mar baynu si gooniya insha alla si faahfaahsan uga hadli doonaa waayo alkhilaafu fi الtawxiidi wالshirki yaduuru calى taxdiidi macna haadeyni lafdayn khuduuha qaacida khilaafka la isku khilaafay laa siyama fi lcusuuri اlmutaahira shirkiga iyo tawxiidka wuxuu ku wareegayaa taxdiidka macnaha alilaah iyo taxdiidka macna alcibaada culimada taa tasriixisa sheegteen waxaa ka mid ah almucalimi raxima llahu tacaala iminka miyaad garanaysaa qof muslima oo le shirkigu wuu banaanyay sidaa odhanaya almuslimuuna jamiicu mutafiquuna calى taxriim shirki lakin ikhtalw fi taxdiid shirki waxay isku khilaafeen waa maxay taxdiid ishirki bay isku khilaafeen taxdiid ishirki inay isku khilaafeenna maxay ka dhalatay faracay ka tahay fi lkhilaaf fi taxdiidi macna alilah wa macna alcibaada marka labada inaad fahamta aad bay muhim u tahay almucalimina raxima llahu tacala kitaab buu leeyahay isagoo laba mujaladooda waxaa taxqiijiyey asheekh doctor cuhmaan mucalim somali oo si fiicanna loo daabacay kitaab alcibaada qofka aalibulcilmiga ahi gaar ahaan mutuuntan tawxiid ulcibaada marka uu daraaseeyo inuu akriyo ka maarmi maayo kitaabkaas kitaabkaa dhamina labadaa erey macnahoodu ka hadlaya macna alilaah iyo macna alcibaada ayuu ka hadlaya marka wuxuu yihi sheekh cabdiraxman bn xasan raxima llahu tacaala waqad dala kaiiru min ahli اlbidaci min alashcari cabdlaطiif bn cabdiraxman bn xasan wqad dala kaثiiru min ahli اbidaci min alashcariyaةi wغayri fi macna اilah wاlilahiya wاlcibaada wاlfarqi bayna الrububiyaةi wاluluhiya waxay alrab wاlilah waa isku mid bay leeyihin macnahooda farqi uma dhexe lafdi ahaan bay u kala duwan yihin facarafuu ilaha bianahu alqaadiru cala اlاkhtiraac ilaha markay macnaynayan waxay dhah wa alqaadiru cala اlاkhtiraac faman aqara maxaa ka farcamay dee taa maxaa ka farcamay dabeetana markuu yidhi alilah wa alqaadir cala اlاkhtiraac faman aqara qudraة اllahi calى اlاkhtiraac fahuwa cindahu muwaxidun mar hadduu qofkani khaaliqnimada ilahay qirsay iyo inuu ilaahay wax walba awoodo khalaas waa muwaxid qofkaas mar hadduu intaa qirsay waa muwaxid fahuwa cindahu muwaxid wain sadara minhu ma sadara min istigaahati wa ducaaءi wa dabxi ligayr اllah hakama ha ka soo fulo waxa ka soo fulaya aynu gurmad weydiisto baryo u gowraco cidaan aan ilaahay oo mujarad shay cibaado noqda ilaahay cidaan aan ahayn in loo sameeyaa shirki mahbi taagayin ilaa inuu la socdo mooyaane ictiqaadu macani min caani rububiya fi hada almakhluuq in makhluuqa laga aaminsan yahay macaanidii rububiyada wax ka mida oo low dabaxta maala lijiniyin aw dabaxta limayitin tacdiima wa taqaruban hadaad u gowracdo إida kana maعa hada الdبح اعtiqاad الrububiyaةi fiihi aw maعa macaani الrububiyaةi fiihi fahuwa shirk wuxuu shirki ku noqdayna maaha dabxi cibaadaah inaad u samaysay makhluuqan wuxuu shirki ku noqday waa maxay waa musaaxabatu hada اlictiqaad bay ku leeyihin ictiqaadka inaad macaanidii ruubida dhammaanteed ama wax kamid aad ka ictiqaaday taasuu shirki ku noqday ma fahamteen masaladaas khaiira jidda lanna mujarada sarf cibaadati ligayr illahi laysa shirkan cindahum oo mushrikiinta haddaad weydiiso mushrikiintan mutaahiriinta ee khuraafiyiinta ah haddaad weydiiso mushrikiintii nebiga laga soo dhex saaray maxay mushrikiin ku noqdeen jawaabtoodu noqon mayso cibaadaad ilaahay u xaq u lahaabay cid kale u leexiyeen jawaabtoodu maxay noqonaysaa liannahum ictaqaduu rububiyata fii gayr illah masaladaas sida loogu kala fogayay sooma arkeysa aadka loogu kala beerhsan yahay lianna mujarada sarfi cibaadati ligayr laysa shirkan cindahum xataa yaqtarina bihi ictiqaadu rububiyati fiihi walistiqlaalu binnafci wadur waxaan ku gebagabeynayaa qowlka labaad fi hadi اmasأalة waa qowlka ay ku tageen bacd الmutakalimiin oo odhanaya alilah macnihiisu waa alkhaaliq ama alqaadir ama alqaadir calى الاkhtiraac qowlkaas bal kuwa yidhi qaarkood aan sheego albaqdaadi oo kitaabka firaqa ka hadlaya qoray qowlkaa wuxuu u nisbeeyey abulxasan alashcari buu nisbeeyey wuxu ikhtalafa asxaabuna fi macna ilah ashcariyadu way isku khilaafsanyin ahlu suna iskuma khilaafsana macna ilah lakin alashcariya macna ilah way isku khilaafsanyin ma inagaa nidhi oo u nisbeynayna qowlkaas la hada imaamuhum imaam min aimatihim waqad ikhtalafa asxaabuna walmuraad biqowlihi asxaabuna alashcariya fi macna ilah bay isku khilaafeen faminhum man qaala inahu mushtaqu min alilahiyati wa hiya qudrathu calى اkhtiraaci اlacyaan alilaahiya macnaheed waa maxay acyaan inuu ikhtiraacuu hala abuuro awoodda u awoodo qaar baa sidaa yihi wahuwa ikhtiyaaru abilxasan alashcari uma اkhtaara albaqdaadiyu alqowla banahu gayru mushtaq kitaabka usul اdiin libaqdaadi bu ku yahay hadalkaas shahrastani isna saaxib اlfisl kitaabka isna firaqa uu kaga hadlayo qoray iyo milalka isna wuxuu yihi wa can hada saara abulxasan alashcari ilى ana akhasa wasfi اlilah huwa alqudraة cala اlاkhtiraac alilah awsaaftiisa wasfiga ugu khaasaysan bimacnaa aanay marnaba cidinla wadaagi karin wuxuu abulxasan ku tegay inuu yahay alqudra cala اlاkhtiraac falaa yushaariku fihi gayru wman ahbata fiihi shirkata faqad ahbata ilaahay yaعnaa khaaliqnimada oo alijaad min alcadam oo waصfi ilahay u la gaariy alqudraة calى اkhtiraac اlacyaan yaعnaa iijaaduha min alcadam oo waصfi ilahay u la gaariy qofka yidhaahda cid kalaa sifadaa leh kaasaa laba ilaah sugay nihaayat اliqdaam buu ku yaala waay wkadalika arazi waxaa odhan kartaa razi nacam soo ka meelaha qaarkood ilah bimacna macbuud ku fasiray masladaas waa mid aynu u iman doono oo culimada ilaah ku fasiray bimacna alkhaaliq ama alqaadir cala اlاkhtiraac haddana almacbuud ku fasiray way ka duwan yihin kuwa ku fasiray ilaah macnihiisu inuu ku xasrisay uu ku kooban yahay alkhaaliq ama alqaadir cala اlاkhtiraac aلsanusi waa kitaab macruufa buu leyahay asanusiya la ihahdo kutubta ashcariyadu ay dhigtaan kamida wuxuu yihi markaa caqaa'idka ashcariyada markuu soo naqliyey wayajmacu macaani hadihi اlcaqaa'id kuliha kulaha wayajmacu macaani hadihi اlcaqaa'id kulaha laa ilaha ila اllah maxamedun rasul lah caqidado dham intaasi ku arooreysaa buri id macna اluluhiya istiqnaaء lilahi can kuli ma siwaa oo ilah macnihiisu waa ka cid walba ka maarma waiftiqaaru kuli maa cadaahu ilayh mid walibana oon isaga ahayna isaga uu baahan yahay mutaakhiriintooda aqwaashooda waxaa kamid a ah daxlaan waa ninka qoray kitaabka la haahdo almawaahib الsaniya fi raddi cala alwahaabiya a min almacluum wuxuu aada ugu doodayay isagu isaga iyo rag fara badan oo waktigaa joogay dacwa tawxiid la dagaalamayey qofku mar hadduu ilaahay rabbinimadiisa qiro khalaas inuu shirki uu ka badbaaday oo wax allaale waxaan cibaadaad ilahay cid aan ahayn loo samaynaya shirki ahayn wa almacluum yihi ana man aqara birububiyati faqad aqara biluluhiyati farqiba labada dhexeeya bu leey mar hadduu ilahay rabbinimadiisa qiro ilahnimadiisana u qira oo dee ilaah baaba macnihiisu rabbi yahayba ayuu ku leeyahy oo ilaah soo arabba odhan mayna waa alkhaaliq almaalik lmudabir ilahna macnihiisu waa intaasun id laysa arabu gayra alilah rabbi iyo ilah waxba kala aha bal huwa alilaahu bicaynihi xagga macnahaynu ka hadlaynaa oo ilaahay un baa sifadan rabbinimada leh sifada ilaahnimadana leh oo laba ma kala laha laakin waxaynu ka hadlayna agga macnaha isagu wuxu ley aggii macnaha ayaana waxba kala ahayn oo ay isku mid yihiin labadaa lafdi durarasani ayuu hadalkaa ku sheegay wa hiya أwlىa bاdurar sayiئa in lagu magacaabay mudanta lima اshtamalat عalayhi min dami الdaaciina ilى twxiidi rabi الcaalamiin wاlmunaafaxati can الshirki wاlmushrikiin abu xamid ibnu marzuq kitaab u leeya atawasul bالnabiy faman اctarafa bأnahu laa raba ilا الlah kaana muctarifا bأnahu laa yastaxiqu الcibaadaةa غayruh maba kala hari karaan bu ku leeyahy mar hadduu qiro ilaahay inuu kelidii rabbi yahay khalaas wuu qiray ilahay inuu kelidii ilaah yahay ayib kayfa yuwaafiqu dalika ma xaka lahu can mushrikiin fi lqur'an اlkariim oo ah inay ilahay rabbinimadiisa qirsanaayeen walow waqaca minhum inxiraafun fiihi taasi waa masale kale sheegaya inuu qirsan yahay oo inxiraaf fii bacdi masaa'ilihi uu kaga dhaco iyaynu aslu shay diiday waa kan laba masalo wey marka ilaahay rabbinimadiisa way qirsanaayeen haddana mushrikiin bay ahaayeen taasi maxay tilmaamaysaa inaanu talaasum ka dhaxayn annahu laa talaasuma bayna aliqraari birububiyat illah waliqraar biuluhiyat illah faqad yuqiru birububiyat illah wa yunkiru uluhiyat اllahi subxana wa tacaala waana xaal mushrikiin siduu ahaa markay ilaah markaa macnaha noocaasiya ku fasireen taasi waxay keentay laa ilaha ila allahna macnaha macno waafaqsan inay ku fasiraan idhaahdaan waa laa qaadira cala اlاkhtiraac ila اllah taana waxaa ka dhashay wax alaal waxaan shirki waxay shirkigii ku uriyeen caqiido ahlu sunna maxay leeyihin shirkigu caqiidu noqdaa qofku caqiida shirkiya buu aamini karaa aqwaal shirkiya baa jirta afcaal shirkiya baa jirta iyaguna maxay leeyihin shirkigu waa ictiqaadu ictiqaad arububiya aw maca macaani rububiya fi gayr illah wax qowla ama camala oo shirki noqonaya ma jiro beri baa nin wadaada baan la fadhiisanay oo dee wadaadada culumta luqada iyo tafsiirka iyo fiqiga iyo aadka u yaqaanaa laakiin baabka ictiqaadku uu ka madooba marka waxaa laga hadlaya inu soo saaro bayaan ku saabsan fi takfiiri man saba allah gaalaysiinta cidda ilaahay cayda markaasuu aad buu uga meereysta arrinta noocaas markaa dad fara badani ma fahmayaan sababta u diidaya waa maxay leanna waxa weeyaan waa caqiidat lirjaa ayuu aaminsan yahay oo qofku ilaa ictiqaad kufriya uu la yimaado inaanu qowl qura ku kufri ahayn ama ficil qura aanu ku kufri ahayn kuwan laftooda waxyaabahan waxa ay meelaha ay ka dhaxleen iyo meelaha uga timi waxaa kamid a ah, caqiidatulirjaag ay aaminsan yihiin o kale hadii la eega de waa murjia wey oo iimaankii waxa weeyaan ku xasrinaya ku koobaya ictiqaad markaa qofka hadduu ictiqaadka u badqabo walow aqwaashiisa iyo afcaashiisu faasid ha noqotee laa yakfur ayi qowl iyo ay ficil ku kufri maayo ilaa ictiqaad kufri uu raaco ahlu sunana maxay leeyihin waxaa jira qowl kufriya ah. walow ictiqaad kufri yaanu raacin ficil sidiisa u kufriya baa jira oo alkufr yakuun bilqowl wa bilcamal wa bilictiqaad wa bishak qofku ictiqaad buu ku kufriyi karaa qowl buu ku kufriyi karaa wuxuu ku kufriyi karaa ficil wuxuu ku kufriyi karaa shaki uu ka shakiya shay macluum min addiin bidaruura marka waxay si cad u tas waxay tani ku kaliftoon inay shirkigii tabriiriyaan oo ay qiil u raadiyaan si cadna ay u difaacaan oo mujarad sarfu alcibaada ligayr illahi shirki maaha ay ku doodaan ilaa ay arrintaa raacayso ihbaatu man macaani rububiya ligayr illah sida ana gayr اllahi yastaqilu biالnafci wاdur sida ilahay cid aana in la madax banaan tahay waxtarka iyo waxyeelada bal dhegeyso moxamed cabdulmajid nin la idhaahdo kitaab waa mucaasir wuxuu qoray kitab araddu calaa bacdi lmubtadica markaasaa wuxuu yihi inamaa kafara ahlu ljaahiliyati bal hadda hadalkaa ufirsa waa kan idiin sheegee inamaa kafara ahluljahiliyati ahluljahiliya waxay ugu kufriyeen bicibaadati asnaam caabudistay asnaamta caabudeen waxay gaalo ugu noqdeen he inay asnaam caabudeen miya may litadamunihaa itiqaada shay ictiqaada hubuuti shayin min صifaat الrububiyaةi laha litadamuniha waa in cibaadada asnaamta ay caabudeen ay koobsatay awgeed ictiqaad ay ictiqaadeen inay asnaamtu leeyihiin shay ka mida ah sifaat الrububiya cibaadada ahluاljaahiliya mushriki alcarab ay asnaamta caabudayeen ay baryayeen ay u gowracayeen ay u dawaafayeen haddii ay ka madhnaan lahayd buu ku leeyahay itiqaad ma macaani rububiya shirki may noqoteene muwaxidiin khaalisa may noqon lahayn idan waxay mushrikiin ku noqdeenba waa mujaradu ictiqaad waxa mushrik lagu noqdaana waa mujaradu ictiqaad buu ku leeyahy qowlla mushrik laguma noqdo ficilla mushrik laguma noqdo caqiide qura mushrik lagu noqda qowlkan laasimkiisu markaa waa maxay maanta qof jooga hadduu sanam caabudo albuda ayuu caabuday qof sanamka albuda la idhaha buu caabuday markii la hi maxaad u caabudaysaa niyaho ma waxaad ka aaminsan tahay rabbi inuu yahay ama sifaat rububiya wax ka limi alrububiyatu ah. mukhtasatu billahi buui buuda iyo mid kale toona waxba kuma leh sifaat rububiya inuu xabad ka leeyahay ma aaminsana haddaa maxaad buuda ka caabudaysaa niya waxaan doonaya inuu ilahay ii dhaweeyo calaa xaddi qowli maxamed cabdilmajiid mushrik maaha qofkaas qofkaa buuda caabudaya mar hadduu ictiqaad rububiyati fiih ka banaaday kuwan qubuurta caabudaya alcibaadaat اlmaxda qubuuraha u samaynaya haddii lagu dhahdo macaani rububiya miyaad ka aaminsan tihiin sifaat rububiya idhahdaan maya ee waxaan u sama u cibaadaadkan ugu samaynaynaa un liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa mushrikiin maha mushrikiintii ohan ilahay muxuu yihi marka la weydiye maxaad u caabudeysaan inamaa nacbuduhum لثبuuت صفاaت الرububiyة lahم miya lيqaribuuna ilى الlahi zulf taasaana mushrikiin ku noqdeen soo ma inay cibaadada u sameeyeen ujeeddada ugu sameyna ahayd inay ilaahay u dhoweeyaan ee maaha inay اعtiqaadsanaayeen ee صifaat الrabi iyaga laftoodu ay leeyihiin allah المustacaan waa arrin waxa weeyaan aada iyo aada khaطiir u ah الdajawi oo mushrikiinta mucaasiriinta kamida wuxuu yihi فالمستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق مستقل في أمر من الأمور qofkan baryaya buu leeyahy cid khaliga ka mid a ma aaminsana kaa uu baryayo khaliga ka mid arrin arrimaha ka mida inuu la gaari yahay غayr mustamidin min اllahi taعaalى isagoon waxaa ilaahay aan ka helin aw raajicin ilayh wadalika shayء mafruغ minhu arrinkaasi waa arrin laga faaruqay buu leeyahy ninkan madad yaa jiilaanida haya sheekh saxaaqa o i gargaarta haya ah, abaadiro noo gurmo oo baadida noo ilaalida haya ma aaminsana buu ku leeyahay inuu ah, isagu sifaadkii rabbi wax ka leeyahay sida inuu arin arrimaha kamida la gaaryahay wuxuu ku leeyahay un ilahay buu subxana watacala wax noo weydiinaya ama ilahay buu noo dhaweynaya marka waa isku mid mid dhintay haddaad barido iyo mid haddaad barido mar haddaanad ictiqaadsanayn amr min alumuur inuu isagu ula gaariyo taasina waa kadib wey oo tan ay leeyihiin kuwan baraya dadka dhintay ama jinka ama kuwa noolba ma aaminsana sifaadkii rabbi inay wax ka leeyihiin waa beentaas waxaanan beentaa ku caddayn doonaa baabka inoo soo socda oo ah baabun min ashirki alisticaadatu bigayr illah baabka ka waramaya magangalka ilahay cid ay la magan galaa inay shirki waxaanan soo naqili doonaa aqwaasha culimada iyo alwaaqic aladii shaahadnaahu iyo waaqicaan aragnayba oo markaynu masaladan iyaga kala doodayno u qiri mayno mushrikiintan mutaakhiriinta ahi inay ka maran yihiin ictiqaada macna min cayn rububiya fii hayr illah u qiri mayno laakiin doodeen waxay ku saabsan xataa hadday ka marhnaan lahaayeen mushrikiin bay ku noqon lahaayeen fii sarfi cibaadati lgayr illah fahimtum hadi masala baaraka allahu fiikum jazakum allah khair